رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين baabu dikru llahi tacaala waxaan gelaynaa baabka lagu magacaabo in ilaahay la xuso ama qofku inuu ilaahay xuso qaa'ima asagoo taagan wa qaacidan asagoo fadhiya iyo wa murtajican asagoo dhinac dhinac markaa u jiifa wa muxditan asagoo xadad qaba iyo wa junuba asagoo junub ah iyo waxaa oqon xaa ah ila alqur'aan maahan falaa yaxib xalaal uma aha lijunubin walaa xaaqidin waa qur'aankii qof janaabo qaba iyo qof xaaqid ah labadaba qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi ina fii khalqi samaawaati samaawaadka abuurkooda iyo waalardi arlada iyo wakhtilaafi illeyl isbedelka habeenka iyo walnahaari ay isbedelaan habeenka iyo maalinta la aayaatin aayaad baa ku sugan waxay ugu jiraan liulil albaabi dadka caqliga u saaxiibka ah yeyihin alladiina yadkuruuna allaha waa kuwa ilaahay xusaya qiyaaman ayagoo taagan wa qucuudan ayagoo fadhiya wa calaa junuubihim iyo ayagoo dhinac dhinac u fadhiya wa can caishata radia allahu canha qaalad waxay tiri kaana rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yadkuru allaha mid ilaahay xusa tacaala calaa kulli axyaanihi xaalaadkiisa oo dhan calaa kulli axyaanihi markuu taagan yahay markuu fadhiyo markuu jiifo markuu junub yahay mar allaalay markuu xaalad kastuu ku sugan yahay ayuu markaa ilaahay xusi jiray rawaahu muslim wacan can ibni cabbaas radi allahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi nebig low haddii ana axad axad habeenka idinka mid ah ama axadkiin idaa caqa markuu aadaya ama uu ku tagahaya ahlahu ehelkiisa qaala uu yidhaahda bismi illaah ilaahay magaciisan ku bilaabay allahuma jannibna shaytaan ilaahow shaydaanka naga fogay allahuma ilaahay jannibnaa naga fogay ashaytaana shaytaan wajanib shaytaan shaytaanka waxaad kaloo ka fogaysaa maa rasaqtana waxaad nagu arsuqdo owlaad ah hadduu axadku sidaa yidaahdo oo faqudiya la xukmiyo baynahumaa dhexdooda walad walad haddii lagu xukmiyo oo ilaahay u qadara in owlaad ilaahay siiyo lam yaduruhu ma dhiba shayqaan shaydaanka ilaahay naga magan geliyey iyo canuga saasuu markaa rasuulku yidhi oo ilaahay subxaana wa tacaala arrintaa iyo khayrka iyo wanaagga iyo ducadaa barakadeeda ayuu ilaahay ku badbaadinaya baabu maa yaquulu qofku wuxuu dhigi lahaa buu baab ku yahay cinda nawmihi hurdadiisa agteeda iyo istayqaani mar allaala markuu soo baraarugo calqu markaa soo kaco can xudayfata wa abi dar radia allaahu canhuma qaalaa waxay dhaheen labadaba kaana rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa markuu udunnahayo ilaa firaashihi firaashkiisa mar allaala markuu jiifkiisa aadaya qaala wuxuu dhihi jiray biismika magacaaga ayaan allaahuma ilaahayo ayaa ku noolaanaya wa amuutu mana kuna dhimanaya ilaahow magacaadaan ku noolaana kuna dhimanaa waida stayqad markuu soo kacana qaala wuxuu dhihi yiri alxamdu lilaahi ilaahay baa macad iskale alladii axyaana na soo nooleeyey bacdamaa amaatana markii aan dhimanay kadib ilaahay na soo nooleeyey markii aan dhimanay kadib ayaa macad iskale wa ilayhi xaggiisaana an mashhuuru noqod ku ahaaday meesha loo kulmaayo oo aakhiro la wada tegaayana ilaahay xaggiisa waayo subxaana wa tacaala rawahu lbukhaari baabu fadli xilaqin dikri wuxuu baab u yahay fadliga uu leeyahay dikriga xalaqada waxaa la yidhahdaa meelaha la fadhiisto amase sidaa loo soo wareejiyo marka la subcinayo oo kale marka cashar la bixinayo oo kale iyo wixii markaa lamid ah habkay markaa dadka u fadhiistaan xalaqaad ayaa la yidhaahdaa fadliga uu leeyahay xilaqin dikriga baabu fadl fadliga uu leeyahay baabkiisii waaya xilaqin dikri dikriga xalaqaadkiisa meelaha casharada lagu aqriyo ama ilaahay lagu xuso oo ay dadku fadhiyaan iyo wanadbi guubaaba laysku guubaabiyo ilaa mulaasamatiha in la laasamo meelahaa rabbi lagu xusaayo xalaqaadka dikriga in la laasimo iyo wannadi reebidaas ka reeba can mufaaraqatiha in la faaruqo meelaha rabbi lagu xuso inaanan laga tegin liqayri cudurin cudur la'aan qofka hadduu cudurdaar leeyahay ama shaqo leeyahay ama meel kale uu u socdo waa kuma jiro waa muuqua kale qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wasbir xaqis nafsaka nafsadaada maca alladiin kuwii micigood yadcuuna rabbahum rabbigood aafidahyo bilghadaati subxi iyo walcashiyi galabtiina yuriiduuna ayagoo doonaya wajhahu ilaahay wejigiisa walaa tacda ha ka leexinin aynaaka indhahaada canhum xaggooda wa can abi hurayrata qaal qaala rasuulku wuxuu yidhi inna lilaahi ilaaha tacaala sareey waxa uu leeyahay malaa'ikatan malaa malaa'igtaasu yaquufuuna ku wadeegtaa ku tawaafta fi turuqu jidadka wadooyinka xaafadahay wadeegaan yaltamisoon waxay raadinayaan ahla dikri dad ilaahay ku saaya dad ahlu dikri ah ayay ka raadinayaan oo meel fadhiya khayr isku sheegaya rabbi xusaaya saaya fa idaa wajaduu haddii ay helaan qowman qoom oo yadkuruuna allaha ilaahay xusaya casa wajalla tanaadu way isku naadinayaan halumuu halumuu u kaalaya ilaa xaajaatikum danooyinkiin danooyinkiina u imaaday wixii aad raadinayseen meeshaas aa lagu haya qaarkood qaarka kale markaa u wacaya fayuxifuunahu way soo koobayaan marka way soo areereynayaan oo way ku soo garbaynayaan biajnixatihim garbahooda ila samaa'i dunyaa ilaa samada samaacu dunya la yidhaahdo meeshaa dadka ay fadhiyaan ama masjid ah ama guri ah ilaa samaawaadka adduunka ama samada dow ayay rabbahooda ku soo wareejinayaan fayas'aluhum wuu weydiinayaa rabbuhum rabbigood wahwa aclam asagoo uga cilmi badan markay baxaan oo ay ku tagaan ilaahay ayuu weydiinayaa ilaah meeshay ka yimideen asagoo uga cilmi badan oo wuxuu leeyahay maa yaquulu cibaadii addoommadaydi maxay bahaya wuxuu yidhi layaquuluuna waxay odhanayaan yusabbixuunaka way ku nasahayeen ilaahay wayukabbiruunaka way ku weyneynayeen wayaxmaduunaka way ku mahdinayeen wayumajiduunaka way ku shafaayeen oo way ku ammaanayeen fayaquulu ilaah wuxuu leeyahay hal may arkeen intaa markay ii samaynayaan may arkeen fayaquuluuna maaish waxay leeyihiin laa maya wallaah ilaah baan ku qaarnay maa ra'awka kuma arkin ilaahay fayaquulu wuxuu leeyahay marka ilaah subxaana wa fayaquul wuxuu leeyahay kayfa low ra'awna ayagoosan i arkin hadday saas ahaayeen ka warrama hadday arki lahaayeen qaala wuxuu yidhi nebiga yaquuluuna waxay leeyihiin low ra'aw hadday ku arki lahaayeen kaanuu waxay ahaan lahaayeen ashadda laka kuwa ku daran adi xaggaaga cibaadatan xagga cibaadada aadbay kuu aafudi lahaayeen wa ashaddu laka tanjiidan shafika kuwa ku garad ay ku shafayaan bay ahaan lahaayeen wa akfara laka tasbiixan tasbiixda kuwa aad ku badan oo si fiican u badiya tasbiixda ay kuu tasbiixsanayaanna way ahaan lahaayeen fayaquulu ilah wuxuu leeyahay famaada yas'aluuni maxijii weydiisanayeen qaala wuxuu yidhi nebiga yaquuluuna waxay leeyihiin malaa'igtii yas'aluunaka aljannata jannaday ku weydiisanayeen qaala wuxuu leeyahay nebiga yaquulu ilaah wuxuu leeyahay wahal ra'awha ma arkeen jannadayda wahal ra'awha ee ma arkeen macnaha jannadaydii may arkeen wahal ra'awha qaala wuxuu yidhi nebiga yaquuluuna waxay leeyihiin malaa'igtii laa haya rabbiyow maa ra'awhaa macakum jamadaa qaala wuxuu leeyahay ilaah fakayfa low ra'awhaa ka waran hadday arki lahaayeen qaala wuxuu yaquuluuna malaa'igtu waxay leeyihiin low haddii annahum ayagu ra'awhaa ay arki lahaayeen kaanuu waxay ahaan lahaayeen ashadda calayha kuwa ku daran dusheeda xirsan xagga dadaalka aad bay dadaalka ku badin lahaayeen wa ashadda lahaa qalab iyo qalab diiraadinka labada iyo raadinta ayay aad u darnayn lahaayeenoo si fiican bay jannada u raadin lahaayeen waa aclamu fiiha kuwo weynayn badan bay ahaa lahaayeenoo aad bay waxay u weynayn lahaayeen rabbaka ragbada iyo jacaylkay jannada u qabaan iyo rajada qaala wuxuu yidhi ihda qaalidaa wuxuu le famima yatacawaduuna maxay iga magangalayeen famima maxeebay yatacawaduuna iga magangalayeen qaala yatacawwaduuna min annaar naartii kaa magangalaya qala rasuulku wuxuu fayaquulu ilaah wuxuu leeyahay wahal ra'awhaa ma arkayn jannadayda wahal ra'awhaa qaala yaquuluuna laa wallaahi maa raawha maya ilaahay baan ku qaaranay ilaahayow ma arkin waayo fayaquulu ilaah wuxuu leeyahay ayuu maanta arkin bay saas iiga magangalayeen fa kayfa kayfa low raacuu ka waran hadday halkay lahaayeen qaala rasuulku wuxuu yidhi yaquuluuna waxay leeyihiin low racowhaa hadday ada minhum ay uga badiya oo ku daran wa ashadda lahaa masaafatan cabsida ay ka cabsanayaanna aad bay u darnayn lahaayeen qaala ninku wuxuu yidhi fayaquulu ilaah wuxuu leeyahay fa ushhidukum waxaan markhaati idin gelinaya oon markhaati idinkaga dhigaya anii anigu qad qafartu lahum inaan u dhaafay ayaga qaala wuxuu yidhi yaquulu malak malag ayaa wuxuu leeyahay oo min almalaaikati malaaikada ka mid ah fiihim fulaani hebel baa ku dhex jiray hum ljulasaa waa julaso waa fadhiyayaa waa qad meesha soo fadhiistay oo laayash ah uusan jelisun qofka la fadhiista xataa qofka iska soo ag fadhiistoon ka mid ahayn xataa maqasaaxayuma oogay muttafaqun calayh wa riwaaya limuslim can abi hurayrata can ilnabiyi qaal ina lilaahi malaa'ika ilahy malaa'ikuu leeyahay sayaara oo socota ah sayaara kan oo adduunka ku socda fudulan sayaarateeda waa malaa'ig sayaaroo socota ah aqlakay socota ku yimi id ay subxaana wa tacaala waxa uu siiyey qayr farabada waa zaa'idiina cala alxif iyo waqayri maca daalika taasay markaa yihiinoo yatabicuuna waxay raacaan oo ay baabaabiyaan majaalisa dikri goobo ilaahay lagu xuso meelo ilaahay lagu xusayay baabiyaan fa idaa wajad hadday helaan majlisa majlis iyo fiihi gudihiisa dikru dikri lagu hayo allo lagu xuso oo aadiru macahu way la fadhiistaan dadkaa nolosha yimid oo ilaahay subxaana wa tacaala xusaaya ay markaa la fadhiistaan malaa'igta oo aadiru macahu waxafa bacdu qaarkood ayaa wuxuu ku koobaa waxaq wuu koobaa bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale biajnixatihim garfahooda xataa intii yamla'un ay ka buuxiyaan maa baynahum dadka meesha fadhiya baynkooda iyo wa bayna samaa'i dunyaa samaa'i dunyaa baynkeeda fa idaa tafaraqu markay kala qabtagaan dadkii ilaahay xusaayeyna carabkii way qoraan waa malaa'ika wasaciduu ila asamaa'i samaaday kor u aadaan fayas'aluhum allahu ilaahay ayaa su'aala casa wajalla wahuwa acram asagoo uga cilmi badan min ayna ji'tum xaggee ka timideen buu ilaah leeya subxaana wa tacaala min ayna ji'tum xaggee ka timaadeen fayaquuluuna waxay leeyihiin ji'naa waxaanu ka nimid min cind cibaadi adoomo agtooda addoommadaasoo laka u sugnaado fil ardi dhulkan jooga yusabbixuunaka way ku nasahayen wayukabbiruunaka way ku weynaynayeen wayuhalliluunaka way kuu tawxiidsanaayeen wayaxmaduunaka wayna ku mahdinaayeen wayas'aluunaka way ku su'aalanayeen jannay ku weydiisanayeen macnaha qaala ilaah wuxuu leeya wamaada yas'aluunii maxay ii weydiisanayeen qaarba waxay leeyihiin yas'aluunaka waxay ku weydiisanayeen jannataka jannadaada qaala ilaah wuxuu yidhi wahabba aw jannati ma jannadayday arkeen qaaduu laa may ay rabbi rabbiyo qaala bas ilaah wuxuu yidhi fa kayfa lowlaa jannati ka warama hadday jannadayda arki lahaayeen qaarba waxay leeyihiin malaa'igtii wayastajiiruunaka waxay kaa magangelahayeen way ku magangelahayeen qaala ilaah wuxuu leeyahay wamima maxaybay yastajiiruunii iga magangelaya qaaluu malaa'igtu waxay leeyihiin min naarika naartaada yaa rabbi rabbiyo qaala ilaah wuxuu leeyahay wahabraw naari manaartayday arkeen qaaluu waxay leeyihiin laa maya qaala ilaah wuxuu leeyahay fakayfa low ra'w naari ka warama hadday naartayda arki lahaayeen adu waxay leeyihin wayas waxay leeyihin wa fii riwaayati muslimin sayaara socoto ama fudo fadli iyo wanaag leh yatabicuun waxay raacraacaan ku cibaadiyaan majaalisa dikr goobaha alla lagu xuso faidaa wajad hadday helaan majlisan hore ay fiihi gudihiisa dikrun ilaahay dikrigiisa lagu haayo taacati macaha way fadhiisanayaan midkood waxafa way koobaysaa bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale biajnixatihim garbahooda xataa yamla'u ilaa ay buuxiyaan maa baynahum iyo wa bayna samaa'i dunya inta dadkaa meesha fadhiisa baynkooda ilaa samaa'i dunyaa baynkeed fa idaa tafaraqu markay kala tagtagaan dadkii ilaahay xusaayna carab wasaa'iduu ila asamaa haydana korkay sii aadayaan oo korbay cidkay usii fuulaayaan fayas'aluhum allah ilaahay ayaa su-aalaya wahwa asagoo aclamu uga cilmi badan min ayna jibtum xaggeed ka timide fayaquuluuna waxay leeyihiin ji'naa waxaanu ka nimid min cindi cibaad adooma agtooda oo laka adi uu sugnaatoo fil ard dhulka ku sugan yusabbixuunaka way ku nasahayeen qaal ilaah wuxuu leeyahay wamaa yas'aluun maxay ay weydiinayeen qaala waxay dhahayaan yasaluunaka kajannadaa qaala wuxuu leeyahay ilaahay wahaa racow jannatii ma jannadaydii arkeen qaaluu waxay leeyihiin malaa'igtii laa may ma arkin ay rabbi rabbiyo qaala ilaah wuxuu leeyahay fakayfa law racow jannatii ka waran haddii ay jannadayda arki lahaayeen say arrintoodu noqon lahayd macnaha jannata qaaluu waxay leeyihiin wayastajiibuunaka wayastajiibuunaka way ku magangelayaan oo waxbay kaa korin dalbahayn qaala ilaah wuxuu leeyahay wa mima yastajiiruunii maxay iga magangelayaan qaaluu waxay leeyihiin min naarika naartaabay kaa magangelayeen yaa rabbi rabbiyo qaala ilaah wuxuu leeyahay waawra'aw naari manaartayday arkeen qaaluu may haddaba kayfa low ra-ow ka warrama hadday arki lahaayeen naari naartay qaaduu waxay leeyihin malaa'igtu waystakfiruunaka way ku dembi dhaaf weydiisanayeen fayaquulu ilaah wuxuu leeyahay qad qafartu lahum waan ku dhaafay wa acaytuhum waan siiyey maa sa'aluu waxay i weydiisteen waan sii waxay i weydiisteen wa waan ka koriyey mima stajaabuu wixii iga kori dalbeen inaan ka badbaadiyana waa ka badbaadiyey qaala nebigu wuxuu yidhi fayaquuluun waxay dhahayaan rabbi rabbiyow fiihim fulaanu hebel ayaa dadkaa ku dhex jira fayaquulu fulaanu hebel ayaa fayaquul fayaquuluun waxay leeyihiin rabbi rabbiyow fiihim dhexdooda fulaanu hebel baa ku jira cabdun waa adoon safaaqun oo dambiila ah hadduu dambiilo ah oo if badan ayaa dhex fadhiyay see la yeelaa innamaa marna wuu iska soo maray meesha fa jalasa maca wuu iskala fadhiistay ayagii ka mid maahin fa yaquulu wuxuu leeyahay walahu asagu afartu waan afartu walahu qafartu asagana waan ku dhaafay waayo humul qawmu waa qooq laa yashqa aan oogaynin jalisuhum kila la ayaga xataa iska dhaafa kii la fariista xataa ilaah wa sababtoodu kugu dambi dhaafaa wa abi wa abi saciid radia allahu canhumaa qaala waxay dhaheen qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yacrudu laa yacrudu ma fariisto qowman qoom ma fariistaan yadkuruuna allaha ilaahay xusaya ilaa hadduu jirto qoom ilaahay xusayo fati ku fariistay baa hareeraysa oo khashiyatuhum raxmatu naxariisna way dabooshaa wanasalad calayhi waxaa korkooda ku soo tegaa alsakiinatu xasilooni sakiinada waxaa kaloo layidhahdaa malaagta hadda aan soo tilmaanay dikriga raadisaa wadakarahum allah allana wuxuu ku xusaa fii man cindahu duulka agtiisa ahaa waa malaa'igtee rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyay wacan abi waaqi alxaafid bin xawf radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam baynamaa waqti huwa asagoo jaalisun fadhiya fi lmasjidi masaajidka waannaasu dadkuna macahu micigiisa ay fadhiyaanoo khudbad iyo xadiis ugu akrinaayo id aqbala waxaa soo qaabilo masaajidkii soo galay talaatatu nafari saddex nin fa aqbala itnaani laba way soo qaabileen ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayh wasalam wadahaba waaxidun midna wuu tegay fawaqafaa way soo kor istaageen saddexdoodiiba calaa rasuulillaahi rasuulkii ilaahi fa amaa axaduhumaa midkood fara'aa wuxuu arkay furjatan meel furan filxalqati xalaqadii iyo meeshii dadka ay fadhiyeen yuu boos ka helay fajalasa fiihaa dadkii buu soo dhex fadhiistay walama alaakhara kii labaadna fajalasa wuxuu fadhiistay waa xishooday dadka inuu طلقت اليماشي ويسقطني استوى أما الثاني في الكيس الزحاد فأدبره جد جدي ذائب الحسيب والتجاه معناه استصوب بحيه وعد بمفة سمنة جيسة الباب كسوق فلما قرأ markuu dhameeyey rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu ku yidhi asxaabtiisa alaa akhbirukum ma idiin sheegaa can inafari halaaat saddexdii nin xaaladooda amaa axaduhum midkood fa aawaa ila allahi ilaahay aggiisuu ku wacdigii iyo fikrigii iyo aayaadkii allah ayuu kusoo qumay fa aawaahu allahu ilaahay asagana soo dhoweeyey jannadiisii naxariistiisii wuu kusoo soo dhoweeyey walama alaakharu kii labaad soo maaha fastaxyaa wuu xishooday waa xishooday dadka ciriirigiidii waxauu ka xishooday gadaalku iska fariistay qolaa waxay dheen in la ciqaabuu mutaystay fastaxya allahu min ilaah baa ka xishooday marka ilaahay isrigto lama ciqaabin wa ama alaakharu kii labasan kii saddexaad soo maaha wuu jeestay wacdigii iyo diinkii xadiiskii la akhrinayo ka jeesto albaabkuu ka baxay fa acrada allahu canhu ilaahay asagana ka jeestay subxaana wa tacaala anagoo ilaahay xusay qaala wuxuu yidhi allah idinku dhaariyay maa ajlasakum idinma fadhiisanin oo uma fadhiisanin meesha miya ilaa daaka arrintaa maahan intaas islima ku fadhiisateed inaad ilaahay ku xustaan aga waxay dhaheen maa ajlasnaa uma fadhiisanin ilaa daaka kaa maahan qaala wuxuu yidhi mucaawiya amaa inii anigu lam astaxlifkum idinma dhaarinin oo markaan allah idinku dharay idin leeyahay tuhmatan lakum tuhmo aan idinka qabo ma idinku daarigin lakum idinka wamaa kaana malaha axadun axad bimansilatii mansiladayda iyo booskayga min rasuulillaahi rasuulka xaggiisa aan ka joogo aqalla canhu ka yar xaggiisa xadiidan minhu xadiidka xaggayga iyo ka warintiisana idinka io aniga idinka inaad iga hormarsan tihiin waayo ina rasuul allahi rasuulkii ilaahay ayaa kharaja soo baxay calaa xalqatin xalqa uu ku soo baxay dad meel fadhiya oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah faqaala wuxuu ku yidhi man ajlasakum maxaa meesha idin fadhiisiiyey maxaa meesha idin fadhiisiiyey qaaluu waxay dhaheen jalasnaa nadkuru llah waa fadhiisanay anagu ilaahay ku xusayna wanaxmaduhu ilaahayna ku mahadinaynaa calaa maa hadaani wuxuu lagu hamiiniyey oo din islaamnimada ah iyo wamanna bihi calayna wixii uu korkeena ku manaystay qaala rasuulku wuxuu yidhi allahu allah idinku dhaariye ma adrasakum ilaa daaka macnaha nebigaa saas hadda ka hor yidhi kudayasho aan ku dayanaya darteed waayonaaka marka idin qaadanayo mee tuumo iyo been aan idinka qaba ma aha saas ula jeedaa idaa rasuulku wuxuu yidhi allahu man adlasakum ilaa daak qaaluu waxay dhaheen wallaahi maa adlasnaa ilaa daaka kaa mahay wax kale kuma fadhiisanin qaala rasuulku wuxuu ku yidhi amaa inii lam astaxlifkum anigu idinma dhaarinin tuhmatun lakum aan idinka qabo walaakinahu laakiinse ataanii waxaa ii yimid jibriil fa akhbaranii wuxuu ii sheegay ana allaha ilaahay yubaahii bikum inuu idinku faantamahayo almalaa'ikata malaa'igta meeshaan aad fadhisaan ood ilaahay ku xusaysaan ilaahay ayaa ku faantamaya oo malaa'igtiisu idinkugu faantamaa uu leeyahay fiiriyo addoommadayda dhulka jooga say u fariisteen say ii xusaayaan subxaan allah say i leeyihiin say xaqa iyo wanaagga isugu sheegayaan say isku wacdinayaan ilaahay saasuu markaa idinkugu faantamayaa jibriila marka ii yimid oo arrintaa markaa ii sheegay laakiin tuma aan idinka qabo waxaan idin tuhumaysanaya inaad kuu sheegaysaan idinku dhaariyey intaasoo dhan markaa ma jirto ayuu rasuulku yidhi baabu dikra cinda asabaaxi walmasaa xuska ilaahay subaxii iyo galabtii agtiisa in ilaahay markaa la xusaana geli doonaa haddii rabbi idmo meesha haday joogto bilaahi towfiiq allahu subxaana wa